بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة intii rabbi sahlo subxaanah wa tacaala ayaan dersiga kan ka sheegi doonaa ku saabsiisan alislaamu wاlmustaqbal islaamka iyo mustaqbalka mala waa looga gol leeyahay baan u malaynayaa inuu yahay in la odoroso ama la saadaaliyo ama la sahamiyo wakhtiga soo socda iyo islaamku xaalkiisu wuxuu noqon doono islaamka halkan waxaa looga jeedaa baan filayaa un dadka muslimiinta ah waayo islaamka ilaahay baa le waana ilaalinaya haybku ilaahay wuxuu leeyay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlarضi اlغayba ila اllah haybka kuwa samada jooga iyo kuwa dhulka joogaana cidina ma oga rabbi mooyaane subxaanaه wa tacaala wa cindahu mafaatixu اlغaybi laa yaclamuha ilaa hu sidaa awgeed alغayb اlmuطlaq markuu noqdo waa wuxuuna la ogyahay subxaanaه wa tacaala laakiin waxay yidhahdaan culimmadu haybka midna waa hayb muطlaqa midna waa hayb nisbiya haybka nisbigaahi waa mid la saadaalin karo oo la hayo qaanuunu sababiya iyadoo la isticmaalayo hordhaciisii la rajaynayo inuu sidaa iyo sidaa noqdo amaa qaybka asliyan waxaynu leenahay ilaahay un baa og subxaana wa tacaala waxaanu isku sifaynayaa caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuuli fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ilaahay baa ku sifooba caalimulgayb qaybka ka og wa isaga umana muujiyo rususha wuxuu u soo faray dadka ee ugu soo dhiibay mooyaane haddaba saadaalinta bini aadamku uu ka saadaaliyo waxa soo socda waxa bini aadamku uu maraa waddooyin kale gedisan oo qaarna sharcigu xaq ku sheegayo qaarna uu baail ku sheegay oo uu aadanuhu saadaalinta waxaa soo socda dadka badhbaa waxay u maraan curaafayn iyo xidigin iyo faaliyanimo iyo wixii la mid ah dad faal dhulka dhiga sida soomaalidu ay u dhigi jirtay oo kale dabeetana yidhaahda min hebel baa soo baxay oo waxaya waxaasaa dhici doona qaar baa cirka eego xidigaa intay bidhaamiyaan yidhaahda burjo hebel baa soo baxiyee xidig hebel baa yimi caqrab baa yimi kan baa yimi dabeetana wax ka saadaaliya qaar baa xaydh riyaad eega intay neef riyo yaroo dhalay qalaan xaydhiisa eego dabeetana yidhaahda saan baa wax u dhici doonaa saan iyo saan bay noqon doontaa qaar baa turub rogroga qaar baa koobab dhiga qaar baa xayawaan duuliya waxaasoo dhan isku soo dar waa curaafayntaasi ariiqa curaafaynta sharcigu wuxuu inoo sheegay inaanu ahayn ariiq laga saadaaliyo bale xaadiista qaarkood ku tilmaamayso faqad kafara bima unzila calaa muxamed calayh salaatu wasalaam ninka faaliyiya waxaa rumaysta ee rumeeya nin fogaado yahay idan waa ariiq masduud fi sharc shareecada islaamiga ah ariiq laga faaliya maaha laakiin dunida aynu maanta joogno waa laga faaliyaa bale waxaa ka faaliya kuwo waaweyn oo inagu aynu haysanay inuu cilmiyey inta badan dadka aan diinta xoogga u rumaysanayn qaybkana ka baqaya ka faadaliya siyaasiyiintuna ugu badan yihin caalamka siyaasiyiinta guryahan looga taliya waaweyn faaliyayaashu way fadhiyaan midba wuxuu rogaba iyo wuxuu u sheegaba guryaha waaweyn ee dunida laga maamulo bay joogaan dee kuweennan masaakiintahana kama madhna laakiin waxaynu leenahay kaasi waa ariiq masduuda waa ariiq fi sharci aan bannaanayn masaadirta qaarkoodna waa masaadir danniya masaadir danniya markaynu leenahay waa masaadir male haalib noqon kara lana rajayn karo inay u dhacdana la arkay inaanay u dhicinna la arag masaadirda daniga waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan kow aru'ya saalixa maalan riyada fiican nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya riyadu muuminiinta inay mubashiraad u tahay sida u kala runsheeg badantiinin riyadiinnuna u kala saxnimo badan tahay riyadu xataa hataa gaalku waxbay sheegi kartaa dee qur-aankaba ilaahay wuxuu inoogaga warramayaa boqor gaaleedoo riyooday oo nebi yuusuf fasiray oo ummad lagu badbaadiyey riyadu waa nooc laga saadaaliyo laakiin inteeda badan iyaduna marar badan siday u timaadda ma ee ta'wiilaad iyo sharax bay u baahan tahay iyo tafsiir tafsiirkana lama wada haleelo oo dee ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam gadaasheed ninkii ugu fadli badnaa nebigu markuu salaadda subax tukadaa buu odhan jiray war yaa riyaalkaan u sheega dabeetana saxaabaddu waxay ku riyoodeen bay sheegi jireen riyaa la sheegay abubakar baa yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aniga igu daa baltaanaan isku daya aan fasiraanne abubakar baa isku dayey dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi akhta'ta wa asabta barhna waad garatay qaarna waad la weyday marka xataa riyada la arkay sida loo sharxayana waana la asiibaa waana la garan waaya hadduu abibakarba la waayo dee nin kalena inuu la waayi karo waa macruuf daniyaadkaa waxaa ka ah wixii nubu'aadka ay ka warrameen alkutub alqadiima towraad iyo injiil iyo kuwa kan ahlu kitaabka kutubtoodii haddii aynu hubno intii waxyigaa inay tahay sax noqonaysaa laakiin maadaama wax kale lagu daray xadiiثu can bani israa'iila walaa xarajna lagu tilmaamay sax iyo baailba wuu noqon karaa waayo waxaynaan kala sooci karin iyaga waxaa isku darsamay intii xagga rabbi ka timi iyo iyo intii ziyaadaadka bini aadamku uu ku daray marka waxaynan kala garanayn sax iyo qaladkoodii laakiin nubu'aad tiro badan baa ku jira nubu'aad tiro badan sida dee axaadiisteennaba ay ugu jiraan wax badanoo mustaqbal ka warramaya ayaa kuwana ugu jiraa nubu'aad tiro badan leh waxaa kaloo ka mida ah masaadirta daniga ah adaraasaat اlcilmiya daraasaadkan cilmiga ee think tankisku meelahan mufakiriinta caalamka lagu ururiyo jaamacaadka iyo daraasaadkan cilmiga ee la sameeyo ee ka saadaaliya mustaqbalka dhaqaalaha dunida maxaa isbeddel ku iman doona xadaaradda dunidu xaggey u socota bulshooyinka dunida xaggee loo hagayaa dee laga saadaaliyaa saadaashaas iyadu inteeda badan waxay ku xidhan tahay daraasa fi lmaadi in la daraaseeyo taariikhdii hore sidii wax u dhici jireen in la saadaaliyo ma maxay factoriska arrimaha waaweyn ee isbeddelka nolosha ku sameeya ee raadeeya waa maxay yani waddanku hadduu colaad galo maalan maxaa la saadaalinayaa dee inta badan colaaduhu waxay sababaan baynu noqonnaa waxaa ka dhasha baynu garan karnaa waa saadaalin karnaa waa daraasaadkuu bilaabay kutubta macruufka ee la yaqaano waxaa dee ka sheekha ibnu khalduun ibnu khalduun fii muqadamati caalimkii muslimka ee la odhan jiray taarikh alfalsafa in laga saadaaliyo taarikh eh, falsafat اtaarikh in laga saadaaliyo waa ninkii bilaabay ee ah daraasa inuu sameeyo ah, sunan اlxadaaraat iyo waxaa la mid ah dowladuhu markay maxaye maxaye maxay dhacaan bay dhismaan marka maxaye maxay u yimaadaan bay dumaan dee kitaabkiisa dhan intuu kitaab taariikhu rabay inuu qoro alcibar kitaabkiisii taarikhda ahaa laakiin kitaabkiisa taarikhda oo dhan waxa ka caansan muqadamadii uu kitaabka u qoray muqadama uu sameeyey kitaabka ah researchkiisa qaabka loo samaynayay wuxuu baxtinayay kitaabka taariikheed ee ibnu khaldun qoray waxaa ka caansan markaa muqadamada kitaabkiisa almuqadama la yidhaahdo waa muqadamadiisu waa kitaab weyn oo cilmiya oo saadaashan bulsheed iyo dowladaha iyo isbeddelkooda iyo waxa ka dhalanaya o dhan uu kaga warramayo taariikhyahanadii dambe taariikhda daraaseeyey xaq iyo baail waxay doonaanba ha u maraane haygel marx waxaan la sheego oo dhammi arnold toynby saska waa nimankan la sheegay dambe oo dhammina waa daraasaday mareen waana daraasada ilaa hadda la maro oo ah in la saadaaliyo wixii tegey la akhriyo la eego waxa jooga la yidhaahda maxay dhalaysaa markaa marka la eego wixii taariikhda soo jireenka ah waxay waxaasu ahaa hadda waxa joogaana waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa maxaynu mustaqbalka filaynaa ninka hadhuudhka beerta mustaqbalka muxuu filaya in hadhuudh u baxo haddii roobkiina ay hesho wixiina ay hesho wixiina ay soo baxo miyuu filayaa inuu beriis goosto maya wixii aad beeratay ayaad rajaynaysaa inuu noqdo waxa soo baxa haddaba markaynu nidhaahno islaamka iyo mustaqbalka ama muslimiinta maxaa xaalkooda suu noqon doona muslim guud ahaaneed soomaali gaar ahaane dhulalkaynu degannahay maxaa isbeddelay maxaynu rajaynaynaa xaggee loo wadaa waddadee baynu haynaa ma wadda wax lagu dhisaa baynu haynaa mise wadda waxba lagu dhisin miyaynu sii dumaynaa oo maalinba maalinta ka dambaysa god ku sii soconnaa mise waa soo soconnaa ma joojin karnaa waxa kan mise ma joojin karno guud ahaan ninka maanta eega dunida iyo siday tay wuxuu arkayaa muslimiintii oo mustadcafiina laga xoog batay la tumay la garaacay la gumaystay wuxuu arkayaa waddannadii muslimiinta inta ugu badan ama dagaal ka socdo ama gelgelmaya wuxuu arkayaa waddannada gaalada oo cirka sahaminaya xagga sare xidiga waxu sii diraya inta dhulka waa haysanaayee inta sarena saynu ugu daraale waxaa arkayaa khatrasat اlgarb kibirka reer galbeedka haya iyo iyagu ninkay doonaanna buugga madow in lagu qoro buugga cadna inay iyagu haystaanoo ku gelinayaan duwal ilmaari qabaad maqlaysaa dadka mutaطarifiinta kuwa diimuhu madax mareen kuwa xag jira oo kuwa xag jira maxaa lagu qiyaasaa wasaara alkhaarijiya baa liiska madow kugu dartay united nationka liiska madow kugu daray ma qiyaas waa kaa yacni kibiray saytarayeen dunida halkaa taagan wa min waraa'ihim yuhuudoo sii saytaraysay waxaasoo dhan oo iyagu waxay geystaan aan wax ka soo qaad lahayn nin iyaga ka mido ah ama habar ka mida ah wixii loo geystaana dunidao dham inay gelgelanto ay tahay idaacadaha caalamka o dham inay dhawaaqaan oo antisamatic lagu tilmaamo ciddii ka soo horjeeda qofka caynkaa arkaya saadaashaas dadku siday u arkaan saadaalintaa dadku malaha saddex qaybood baynu odhan karnaa bu dadka caadigii u qaybsamaa qolo quusatay oo yaa'isiina alyaa'is albaa'is oo bini aadamku markuu quusto xad buu gaadhaa uu dhaqdhaqaaqa daayadde yacnii qofku markuu bukoodo ee la yidhaahda daawo lagala quusayoo dhakhtar daaweeyo lama hayo dadku way ka qustaanu soo maaha maxaad sugaysaa kolley dee naftaa ka baxayse bal intay ka baxaysa ha layska haya unbaa la idhahdaa inta ay naftu ka baxayso ha la dhowro waayo wixii aadanuhu iskula warwareegi jiray oo dhan baad kala soo quusatay marka waxaad leedahay allah yaciinak alla arko un dee goorta ilaahay nafta kaa qabto dadka barh halkaasay ka maraysaa dadka ay halkaa ka maraysaane weliba laba nooc bay sii noqdaanoo qaar intay iska fadhiistaan is adiguna ha toobad seegine wardigaaga iska hayso galaadii dhacaysa ha dhacday adiguun wardiga la yo iyo qaar is idhaahda waxaa jira un iska raaco dhinacaaga ka gal labada qoloba waa ka quustee noloshan iyo isbeddel iyo mustaqbalka ma arkaa qolo aynu odhan karna waa mustacjiliin sidani si lagu noolaada maahae dhaqso wax bedelo intuu cadho la kaco dabeetana laa arda nqaac walaa dahran abqa isbeddelna aan samaynin daallow raaco waa mustacjil midhaha horow goo isagoon beerba beerin ayuu rabaa inuu midhaha gooyo iyo qolo odhan karno si caqli ku jiray u fakerayaan oo sunan الطabiiciya ama sunan اllahi fi اlkown aqbalay oo arka taariikhda iyo aadanaha noloshiisuba inay tilmaamayso in isbedel dhici karo laakiin raba inay waddada maraan haddaba ayuha alaxiba guud ahaan markaynu dunida eegno innaga teennaa inta badan inoo muuqata laakiin caalamkao dhan baa ilalhaawiya usii janjeeda walidaalika baa taarikhyahanadooda maala arnold tomby arnold tomby waa gaalada taariikhda qoraysa falsafata taariikh ugu waaweynaaya casrigii dambe noolaa waa gaal ingiriis toddobiyo labaatan xadaara in leeg ayuu taariikhdooda qoray wuxuu saadaalinayay dunida reer galbeedku say sii noqonaysaa wuxuu qabaa reer galbeedku inay dumayaan iyana ariiqulhaawiya bay cagta saareen buu leeyay waa dumayaan oo maxaa keenay wuxuu leeyahay taariikhda marka la baadho buu leeyahay ummad kasta oo dumaysa akhlaaqiyaadku markay xumaadaan ummaddu waxay cagta saareen buu leeyay waddada dunka waddada dumista markaa dee galbeedka waxaa ku batay imtixaankii iyo istiilkii dadkoo nolosha ka doorbida dadka oo noloshooda dadka kale ka kaalayso oo maraykan imanka dagaal kuma qaadan ciraaq iyoantan ooma qabsanin askartiisii noqotay maalin kasta labiyo labaatan qof baa isdilaa waa daraasaadka iyagu soo saareen daad minis شhan iyo lixdankii daqiiqo ee kasta askari maraykana baa naftiisa gooya شhan iyo lixdan daqiiqo oo kasta saacad iyo شhan miridh oo kasta waxaa naftiisa gooya askari ka mida kuwii dagaalamay yurub markaad eegto injineerada adibada dadka wax aqoontaaba ah istilka u badan waxaa batay draga iyo waxa la cabo iyo dadka cabaya iyo waxamaa sii tiro batay iyo khamriga iyo qurunka waxaa batay fawaaxishta ilaa faaxishadu ay gaadhay in qaanuun laga dhigo oo maanta dunidu dee soomaali baan arkayay buug yaroo soo saartay jender iyo wax kaga warramaya jenderku waa eray faransiis oo ingiriiska lagu soo daro gaaladu wadwado oo dee bini aadamka labiyo dhadig baynu inagu u naqaanee odhanaya aadanuhu intaa waa ka badan yahin rumaysan labiyo dhadig aadanuhu waa ka tiro badan yihin kooxo badan oo kalea la rabaa in eh, meel looga raadiyo xuquuq iyo wax kale noloshiioo sii liidato sii socota dhanka kale diinla-aanta soo badanaysa galbeedka iminka ilxaadka ku sii badanaya ilaadku waa atheism dadka aan ilaahba rumaysnayn waxaa sii badanaya almusixaat alcaqliya waddannada qaar baa dhakhaatiirta waalida ka shaqaysa ka badan yihin dhakhaatiirta kaleoo la isku daro dhan bay idhaahdaan waxaa badantay bay leenaha alhinhiyaaraat الاqtisaadiya burburka dhaqaale dunida kolba ku dhacaya in yar markay joogtaba reseshan bay dib u gelaysaa waayo waxay leeyihin ariiqu riba dunidu ay ku socotay waa masduud inuu awdan yahay waa la arkaa laakiin badilmahayne un aan camcamino musakanaat kolba suuxisaha lagu yaro mudeeyo sidii loo kicin lahaa baa la wadaa kicise weydi xataa subulka siyaasiga ahi waa masduud hadda alkhawqaa'iya baa ka badatay bay leeyihin dadkii caqliga lahaa ee wadanada hogaaminaya walidaalik wuxuu qabaa khaطulinxiraafku toobiyihii dumista bay cagta saareen haddaba haddii galbeed badhna dumay oo dee galbeed baa iska lahaa ilaan iyagunbaa bariya galbeed isugu keen qaybiye wuxuuba waa isla galbeedkii haddii badhna dumay badhka kalena in leenaha waa sii dumaya mustaqbalka dunidu caynkuu eegi oo muslimiintuna dee ka waxa ay qabaan waxa la yidhahda tasaadum alxadaaraat coalition of the civilizations isburburinta ama iska horeymaadka xadaaraadku kolba midunbaa dunida wadi karta ugu horayn dunidu loolan bay ku jirtaa waa dhab ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy maa yawadu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala اlmushrikiin an yunazla calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim ahlu kitaabka iyo gaalada kale toone mushrikiin tahay in xagga rabbi khayr idinka yimaadaan ma raba baa ilaahay leeyahy yani dunidu way isreebaysaa waa loolan siraac baa ka jira xaq iyo baila ah. ilaahay wuxuu leey walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tatabica millatahum yahuud iyo nasaare raalli ka noqon maya inaad tooda raacdo mooyaane bini aadamka cid waliba waxay rabtaa culjarkiisa ama dhaqankiisa iyo values qiyamkiisa akhlaaqiyeed inuu kor noqdo saa daraaddeed western civilization valueskay lahaayeen liberalism is a project bay idhaahdaan bale waa laynoo taqnini qaanuun caalamiya baa laga dhiga xuquuqul bani aadamkan iyo waxaan la sheegayaa waa western ideology ma aha ideo bani aadamkuu wadaago waxyaabaha qaar waa la wadaagaa laakiin qaybo badan oo ka mid oo ah hadda dabada laga riixaya waa wax kale waxaa ilaahay tilmaamaya walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudukum can diinikum kama zuulayaan inay dirirtu socoto oo laydinla diriro ilaa iyo diinta laydinka reebo haddii ay awoodaan yani dunida wax lala wada rabaa dunidao dham inay dimuqraadiyad noqoto dunidao dhamm inay western culture noqoto dunidao dhamm siay yurub tahay inay ahaato qaanuunka yurub ama qaanuunka united nation ee yurub ay wado inuu dunida ka socdo siday wax u arkaan inay u aragno siday dhaqaalaha u wadaan inaynu u wadno siday siyaasadda u arkaan inaynu u wadaan inaynu u wadno sida nolosha loo arko in ay u arkaan inaynu u aragno bale waxa ugu fudud isticmaalku waagii uu caalamulislaami gumaystay qayb yar buu shareecada ka indhaqarsadoo ka tegey inta kale maxkamadaha waa ka qaaday xukumka waa ka qaaday dhaqaalaha waa ka saaray nolosha inta kale o dhan waa laga saaray qayb yar laakiin isticmaalku uu ka indhaqarsaday qaybtuu ka indhaqarsaday alaxwaal shakhsiya qaybtay odhan jireen qoyska iyo dhaxalka iyo guurka iyo caruurta iyo baabka waxaa la yidhi qolo waliba bal wadaadkoodu wuxuu u xukumayaa oo u xukumo gaalka ingiriis maxaakiimta kale isagaa haystay laakiin qaadi sharciya buu keenay markii horena qadaad yamaniyiina markii dambena culammadii soomaaliyeed buu ictiraafo qudaad noqotay imikase xeerka dunidu kaana wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro intii uu isticmaaru ka xishooday hadda si kale la rabaa in looga saaro maa maxay xeerarka united nationka iyo ragga iyo dumarka sinaantooda iyo dhaxalka sinaantiisa iyo ragga ragga kore iyo dumarka dumarka kore iyo waxoo dham inay qoys yihiin qoys in loo ictiraafo xataa intiina imika iskaga daba yimid haddaba noloshu hadday sidaa tahay mustaqbalku siduu ekaanaya mustaqbalku nusuus quraan iyo xadiiثi waxay tilmaamaysaa inuu fiicnaanayo taariikhda aadamuhuna waxay tilmaamaysaa in wax la bedeli karo laakiin waxay ku xidhan tahay un beerta sidaynu u falanno innagu walidaalik ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya iyo nusuusta sharciga horta inaynan quusanin qunuudku inuu ku dhaco maxay alkaafiruun ayaa ilaahay qur-aanka ku sifeeyey kuwa gaaleed baa quusta waayo dee ninka rabbi le rabbi aaminsan ee qul illaahuma maalik اlmulki aaminsan biyadihi اlkhayr aaminsan innaka calىa kuli shayin qadiir aaminsan in tansuru اllaha yansurkum aaminsan wallahu gaalib calىa amrihi aaminsan dee wuxuu u quustaa meesha ma taalo waa marka koowaad wuxuu u quustaaba meesha ma taalo fitanka iyo dhibta iyo imtixaanku iyo ibtilaa'aadku waxaan leenahay waa meel tajaaribta aadanaha soo saarta waxaan leenahay waa munabbihaatun lilmuraajaca qofku hadduu hurdo dheer galo aar hebelow kuma kace waa la garaacaa siuu hore ugu tooso fitanka iyo mashaakilka waa munabbahaadka waa waxa bini aadamka caqliga dib inuu isticmaalo keensada walidaalika baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu qur-aanka ku leeyahay waliyabtaliya allahu ma fii suduurikum waliyumaxisa ma fii quluubikum wallahu caliimu bidaati الsuduur watilka alayaamu nudaawiluha bayna الnaas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلهي baa wuxuu inoo tilmaamay sunaة الإmhaal gaalada inuu ku sameeyo in loo kaadiyo bal ina inay iyaga laftoodu soo noqdaan وlaa يxسabana الذiina kafaruu sabquu inahum laa yuعjiزuun baa ilahay gaala inay iga dheeraysa ayay ku talagelin baa ilahay leey ha u malaynina inay rabbi ka baxsadeen inahum laa yucjizuun waa jumla ismiya maca adawaati الtawkiid wadata maba dhici karta baa ilahay leey inay rabbi cajsi gelin karaan laakiin innagaa waxaa aayadda ku xigta layna yidhi waaciduu lahum ma اstaطactum min quwa وmin ribaaط اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi وcaduwakum natiijadu loolanka dunida ka socda ilaahay baa sheego wuxuu yidhi in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili اllahi fasayunfiquunaha ثuma takunu calayhim xasra ثuma yuglabuun wاladiina kafaruu ilى jahannama yuxsharuun ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwa gaaloobay maal bay ku bixinayaan inay ilaahay jidkiisa awdaan waanay bixin doonaan baa ilaahay laakiin uma takuunu calayhim xasra baa ilahay yidhi uma yuqlabuun intaasoo mu'tamaraat iyo intaasoo waxbaa lagaga warramaa sidii loo joojin kari lahaa islaamnimada waxaase diinta le waxay tahay xaqiiqa ilaahay qur ku sheegay sheegaysa lan yaduruukum ilaa ada wain yuqaatiluukum yuwallukum ladbaar baa ilahay yidhi uma laa yunsaruun wuxuu leeyay lan yaduruukum ilaa ada waxoogaa dhiba mooyaane waxba kale idinma geysan karaan laakiin waa haddaynu inagu nahay maxay dadkii la rabay ee waddada tan hayay haddaba waxaan leenahay taarikhda waxay tilmaamaysaa bini aadamku bacd allahi subxaanaه wa tacaala inuu yahay cidda wax bedasha taarikhyahanadu waxay idhaahdaan almucطiyaat الsifriya taarikhda nebigu ama taarikhda aadanuhu muncaطifaat meelay leedahay ka kala weecato oo taarikhda bini isku beddesho meelahaasi bay leeyihin hal qofaa jange ka bilaaba oo sameeya tusaale ahaan dunidan oo madow oo sii dumaysa oo maamuladu xumaadeen oo diimihii inxiraafeen oo boob iyo dhac ku nool oo dhaqaaluhu sii dumay wax waliba sii socdaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray hal qof oo aan ciidan wadan oo xoolo sidanin oo agoon ah oo rajaya laakiin waxyii loo soo dhiibay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yaa maqasheen lacaguu sitay iyo dhaqaale uu watay iyo waxba toona waxay dhahdeen waa almucطiyat sifriya sida loojig ee caadiga ah haddaad u fakerto haddaad tidhahdo dunidaynu isbedel ka samaynayna oo projecta inuu qolada jaamacadda joogta u diro waxaa odhanayaan dunida in la bedelo projectkaasi wuxuu u badan yahay human resource intaa leeg wuxuu u badan yahay dhaqaale intaa leeg wuxuu u baahan yahay time intaa leeg wuxuu u baahan yahay intaa markaynu intaasu sannadood wadnaba isbeddelka intaa leeg dunida laga samayn karaa laakiin rabbi markuu la doonay hal rasuul buu u soo diray dabeetana rasuulkaasaa sameeyey isbeddelka weyn ee taariikhiga ah waxaan leenahay taarikhda waxay tilmaamaysaa bini aadamku bacd allahi subxaanaه wa tacaala inuu yahay cidda wax bedasha taarikhyahanadu waxay idhaahdaan almucطiyaat الsifriya taariikhda nebigu ama taarikhda aadanuhu muncaطifaat meelay leedahay ka kala weecato oo taarikhda bini aadamkuba isku beddesho meelahaasi bay leeyihin hal qofaa janjka bilaaba oo sameeya tusaale ahaan dunidan oo madow oo sii dumaysa oo xumaadeen oo diimihii inxiraafeen oo boob iyo dhac ku nool oo dhaqaaluhu sii dumay wax waliba sii socdaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray hal qof oo aan ciidan wadan oo xoolo sidanin oo agoonah oo rajaya ah, laakiin waxyii loo soo dhiibay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yaa maqasheen lacaguu sitay iyo dhaqaale watay iyo waxba toona waxay dhahdaan waa almucطiyati sifriya sida logic ee caadiga ah haddaad u fakerto haddaad tidhahdo dunidaynu isbeddel ka samaynayna oo project aynu ah qolada jaamacadda joogta u dirro waxaa dunida in la bedelo projectkaasi wuxuu badan yahay human resource intaa leeg wuxuu badan yahay dhaqaale intaa leeg wuxuu baahan yahay time intaa leg wuxuu baahaya intaa markaynu intaasu sannadood wadnaba isbeddelka intaa leg dunida laga samayn karaa laakiin rabbi markuu la doonay hal rasuul buu soo diray dabeetana rasuulkaasaa sameeyey isbeddelka weyn ee taariikhiga ah, oo ku sameeyey labaatan iyo oo qura inuu taago dunida dowlad muslima oo dib u ah wuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dabeetana dad badani ridday dib ugu noqdeen ilaa saddex magaalo qudhay diinta ku soo hadhay ilaahay abubakar buu u oo muddo sanad gudaheeda muslimiintii dib ugu soo wada celiyey dadkii ridoobay oo dhan laba sano gudahoodna ku bilaabay inuu jebiyo dowladihii ugu waaweynaaye dunida ka jiray muddo yaroo aan toban sanoba gaadhayna waxay noqdeen cidda dunida ka talisa less than fifty years ayay dunida dacaladeeda kaga telinayeen isbedelka intaa leh ee dhaqaalo leh ee cilmi leh ee bulsho leh ee dad leh ee wax kale idan taarikhti waxay sheegaysaa aadanuhu hadduu mabaadida saxaa qaato inuu yahay ka wax bedela iyaga gaarkuma ahayn taariikhdii hore ilaahay wuxuu inooga warramay dunidoo nin qooqani joogo oo le ana rabukum lacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri qaala lilmala buu weliba ku leeyahay hadda maaha caamada iyo laynmaanka kuma leh waa golaha wasiirada iyo xaashiyada iyo madaxdu wuxuu leeyahay maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn idinma ogi nin kibirku gaadhsiiyey inuu yidhaahdo qabiil dhan ama ummad dhan oo jirto ayay rag dhalin wixii ay rag dhaleen ha la laayo dumarkana ha la iska daayo haynoo shaqeeyaana fircawn la yidhahdo qur-aanku ka warramo ilaahay isbeddelka markuu ka warramaya wuxuu tilmaamay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu طaa'ifata minhum yudabixu abna'ahum wayastaxyi nisaءahum inahu kana min almufsidiin fircawn intaasaa ilaahay ka sheegay xagga kalena ilaahay wuxuu sheegay ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين waxaanu doonnay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwii la gumaystay ee la dullaystay ee laga xoog batay inaan ka yeelo hormoodka dunida baa ilaha yidhaha a'ima hormoodka duniyeed oo aan ka dhigo wanajcalahum اlwaariثiin kuwa wax dhaxla boqortooyinkan iyo dowladahan iyo waxa ka dhaxla wanumakina lahum fi اlard dhulka inaan iyaga gacantooda geliyo wanuriya fircawna wa haamaana wa junuudahumaa minhum ma waxaan kaloo doonay baa ilaahay yidhi fircoon iyo haamaan iyo ciidamadooda waxay ka cabsanayeen inaan tusiyo baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hal wiil baa reer banu israa'iil dhashay oo ilaahay badbaadiyey oo lagu badbaadiyey in badda lagu tuuro oo lagu badbaadiyey ninkii dadka laynayay inta loo gooyey in isaga la yidhaahdo war kori muusa badda inta laga soo qaaday gurigii fircoon la keenay islaan guriga joogta unbaa ilaahay uga nixiyo tidhi aan wiil ka dhiganno dabeetana gurigaa lagu koriyey muusahaas baa gacantooda reer banu israa'iil ilaahay ku badbaadiyey laakiin weli reer banu israa'iil may noqonin dad wax iska dhicin kara kuwan ilaahay baa halaagay fircoon iyo guruubkiisi inta badda loo kala jeexa la geliyo masiibo xagga rabbi kaga timaa dhulku la degay laakiin a'ima markiiba miyay isu bedeleen reer banu israa'iil maya reer banu israiil waxaa la yidhi bayt اlmaqdis furta waxay yidhaahdeen dacfigu weli halku taagay dadku markuu gumaysiga ku soo kara muddo ku jiro wuu hami jabaa waxay yidhaahdeen maye qoladii horeba rabbigaabaa halaagaye adigiiyo rabbiga shaqada iminkana ku dhaqaaqaana waydin sii sugaynaa markay madhaambaan magaalada soo gelaynaa bay yidhahdeen socanka qur-aanku tilmaami maayo inahaa hunaa qaacidun bay yidhaahdeen idhab anta warabuka faqaatila inaa haa hunaa qaacidun ilaahay wuxuu ku xukumay arbaciina sana yatihuna fi lardi baa la yidhi nebi muuse markuu ilaahay baryay yidhi aniga iyo waxoogaa yar baan hayaa un waxaa la yidhi afartan sannadood dawakh gala afartan sannadood bay dawakh gale culamadu waxay dhahaan afartankaa waxaa madhay jiilkii niyadda liitay jiilkii gumaysiga ku soo koray baa madhay jiil xorriyad ku badbaa ku barbaaray baa kobcay dabeetana qiyaado hogaamisaa ilaahay u dhiibay yuushac ibnu nuun qiyaado rabbi weydiisanaysaa ilah wacdecidda ii jooji inta aan qolada tan ka takhallusayo biyadihim baa e, biyadih ayaa ilaahay ku badbaadiyey maxaan uga dan leeyahay maxaan dan leeyahay umamku taariikhta waxay qoraysaa oo ilaahay kitaabkiisa inoogu warramaya inuu isbeddel aadanuhu inuu sameeyo hadduu manhajka saxaa qaato mahmaa ay madowdahay inuu bini aadam wax bedelo taariikhdii horena ay ka dhacday taynu innagu ku abtirsannay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna ay ka dhacday ka labada aynu rumaysannay waxaa yahay baynu nidhi inaynu rumaysannay ilaahay inuu dunida isagu maamulo qul illaahuma malik ilmulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa baa ilaah yidhi ilaahu mulkiga ciddaa doontana waad siisaa ciddaa doontana waad ka weecisaa lama odhana waxa la yidhi waad ka siibtaa waad ka jiidaa bini aadamka lagama fujiyo kursiga sare si fudud kagama kaco inuu ama xoog lagaga qaado ama system aanu ka bixi karaynoo adagoo ay dejisteen oo ka riixaya inuu jiro mooyaane bini aadamka ma fududa in laga riixo kursiga sare waxaan leenahay qodobka saddexaad mubashiraad baa ilaahay qur-aanka inoogu sheegay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ah kow mabda'ii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu dunida ku beddeleen ilaahay wuxuu yidhi waan idiin ilaalinayaa kaasi ma duugoobaye isagoo hagaagsan innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun waan idiin ilaalinayaaba ilaahay yidhi mabda'a haddii la ilaaliyo maxaa u dhiman cid ku noqoto oo rumaysoo raacda waa ku guulaysanaya in tansuru اllaha yansurkum mabda'u waa dhowrsan yihi ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku leeyahy wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlard kama اstakhlafa aladiina min qablihim وlayumakinana lahm diinhm اladي اrtaضىa lahm وlayubadilannahm min bacdi khawfihim أmna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi شhayئa wman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun ilaahay baa wuxuu inoo sheegay guushani nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadoo qura kumay koobnayn ee ciddii iimaan iyo camal suuban laga helee mabda'aasi qaadata layastakhlifannahum baa ilaahay yidhi allaamu wa nuunu tawkiid baa ilaahay isugu geeyey layastakhlifannahum allaam ilmuwaaa lilqasr allaan ku dhaartay wuu dhaxalsiino wuu dhaxalsiino wuu dhaxalsiin baa ilaahay leeyahy dhulka kama istakhlafa aladiina min qablihim sidii dadyowgii iyaga ka horreeyey waddadan raacay baa ilaahay u dhexalsiiyey walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum maanta muslim baan ahay cabsa laga qabaa qofku wuxuu isleeyahay war haddaad islaamka ku yaro dhegdheganaataar magaalada ku aragtaa war bal gaalkuyayna arkine odayga wadaadkeega wuxuu ku leeya war bal de haye gaalkiina waa joogaa yuyna arkine bal wixii aan qaqoqo hartaan meelaha ku qabqabto dee ha isku soo mutixina ilaahay wuxuu leeya walaa yumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintuu raalli uga noqdayna alla wuu makansiin waxaa kaloo ilaahay leeyahay walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna cabsiday qabeen gadaasheedna ilaahay nabadgelyuu siin laakiin shardigu waa maxay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya jidkaa inay raacaan saddex suuradood tiraba wax ku dhodhow ayaa ilaahay leeya huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin اlxaqi liyudhirahu cala اdiini kulih fii suurati towba ilahay wuxuu leey yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yatima nuurah walow kariha alkaafiruun gaalo waxay rabtaa inay ilaahay nuurkiisa demiyaan laakiin ilaahay waa diiday inkaasi damo diintani ma damayso Eh, inagu inaynu raacno iyo وystabdil qwma غayraكum uma laa yakuna amثaalakum inay dhacdo saa daraaddeed ilaahay wuxuu leeyay wa tacaala ilaahay baa rasuulkiisa hanuun iyo xaq iyo diin dhaba ku soo diray liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun fii suurati safna yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahim wallahu mutimu nuuri walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaq liyudhirahu cala اdiini kulihi walow kariha almushrikuun fii suurati اlfatxina ilaahay muxuu leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu biاlhuda wa diin اlxaq liyudhirahu cala اdiini kulih wakafaa biاllahi shahiida idan kitaabu rabbina aan rumaysannahay baa wuxuu sheegayaa diintan inaan haalib laga noqonayn wuxuu sheegayaa inay maxfuud taho ilaahay ilaalinayo wuxuu sheegayaa ciddii raacda sidii kuwii hore loogu gargaaray in loogu gargaari doono ay dub soo noqonayso ama axaadiistu iyaduna waa tiro badanta sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayh kitaabkiisan la yidhaha silsila alaxaadiid saxiixa wuxuu ku bilowdayba cinwaan uu u bixiyey almustaqbalu lilislaam cinwaan uu u ku bilaabanaya ow shan lix xadiid ku soo aroorinayo masaladaa ka warramaya waxaa ka mid ah xadiidkuu nebigu leeyahy in allaha zawaliya alard ilaahay dhulkuu ii soo ururiyey fara'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha bar iyo galbeedba arkay wa ina ummatii sayabluqu mulkaha maa zuwiya lii minha ummaddayda taliskeeduna wuxuu gaadhi doonaa dhulka inta lay tusay buu nebigu leeyahy alayh isalaatu wasalaam dunida weli ma wada gaadhin taliskii muslimiintu waxa uu xadiidkani tilmaamaya inay jiri doonto martaliska islaamiga uu dunidoo dhan gaadhi doono xadiidku saxiixu muslimkaabuu ku yaallaa isagu bale nebigu wuxuu leeyahay xadiidka ibnu xibbaanna warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya layablغana hada اlamru ma balغa اleyl والnahaar diinkani inuu gaadhi doono inta habeen iyo maalin gaadho habeen iyo maalin intay gaadhaan alkura alardiya kulliha soo maaha caalamka o dhan bay gaadhaa diintani inta habeen iyo maalin gaadho ayay gaadhi doontaa buu nebigu yihi walaa yatruku allahu beyta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu allahu hada diin bicizi casiizin aw bidulli daliil cizan yuciz allahu bihi lislaam wadullan yudullu bihi lkufr gurina ma jiri doono dunidan ka midiiba buu nebigu leeyay calayh isalaatu wasalaam ilaa diintani way geli doontaa guri kastoo dunida ku yaalla mid baadiyad iyo mid magaaleedba wuu gaari doonaa ama wuxuu ku gaadhayaa iyadoo muslim oo la rumeeyey ama iyadoo la haysto oo buu gaadhaya waa gaadhaya waxauu nebi moxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka kale ee culimmadu saxiixa ku tilmaamayaan in nebiga su-aal la weydiiyey ah labada madiino ta la horfuranayo cabdillahi bni camar ibni caas ayagoo waxaa la tilmaamaya in la weydiiyey ayu اlmadiinatayni tuftaxu awala alqusطanطiniya wاrumiya labadaa magaalo tee la horfuranaya qusطanطin oo constantin magaaladii la odhan jiray luga alcarabina qusطanطin la yidhaahdo constibal waa magaalada hadda la yidhahda islaambul turkiga madiinadiisa tan istanbul la yidhaahdo hadda weeya rumyana waa rooma magaaladan la yidhahdo talyaaniga ku taalla waxay ahayd dowla bizantiya ee ay nimanka cadi lahaayeen na waxaa looga talin jiray istanbul diin ahaanna waxaa looga talin jiray maxay roma dee kaniisadii meesha ku taallay katoligu u joogay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu sheegay labadan magaalaba in muslimku furan doonaan ta hor furanayana wuu sheegay wuxuu nebigu sheegay in la hor furanayo maxay qustantiin qustantiin goormaa la furtay siddeed boqol iyo labiyo konton meelaha markay hijiriyadu maraysay daadmini siddeed boqol siddeed qarni kadib nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dheeraad ayaa la furtay maxay qustantiintuu sheegay rooma miyaa la furtay deme waliba kan talyaangu ka talinaya ama talyaani ha islaam ama muslim kale ha qabsadee eh. roomana inay muslim noqon doontaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaanu sheegay labada magaalo taas inay hor islaami doonto ta kalena madiinatu hiraqal baa la horan doonaa buu nebigu yidhi wuxuu nebigu sheegay nebinimadu inay wakhti joogi doonto intii rabbi aad doono dabeetana la kor yeeli doono khilaafa inay ku xigi doonto calaa minhaaji nubuwa dabeetana la kor yeeli doono ku xigi doona inuu nebigu yihi mulkan cadan madax cuduuda dabeetana waa la kor yeeli ku xigi doona buu yidhi mulk boqortooyo jabariya dadka qasabtoollaysa iyana mudday joogi doontaa waa la kor yeeli doonaa uma takuunu khilaafat calaa minhaaji waxaa mar kale soo noqon doona buu nawowi leeyahy khilaafa calaa manhaaji nubuwa marka qodobka koowaad waxaynu leenahay taariikhda waxay tilmaamaysaa inay suurtagal tay xadaaradku inay dib u soo noqdaan haddii mabda'una joogo dadkuna u rumeeyo aadanuhuna inuu yahay waxa wax bedela qodobka labaad waxaynu leenahay kownkan ilaahay gacantiisa ku jiraa isagaana badbedela qodobka saddexaad waxaan tilmaamaynaa nusuus qur'aan iyo xadiidka aanu rumaysannahay ka ah oo cadcadba waxay sheegaysaa islaamnimadu inay dib u soo noqon doonto qodobka saddexaad ee aynu tilmaamayna waxa weeyaan maanta dunida muslimku wuxuu ka mid yahay dadka ugu badan ee badanaya halka xadaarada kale dadka ka talinaya maanta ay yihiin dadka dunida yaraanaya masladaa ma fahmi karaysaa muslimkuna tiradiisi way soo badanaysaa maalan westrankana tiradooda way sii yaraanaysaa tusaale fududaan ku siiyo nineteen o oh five meelaha qarnigii labaatanaad maalan bilowgiisii masar shan milyan bay ahayd ingiriiskuna konton milyan buu ahaa markuu dunida qabsanayay dee xooga ku waday isna konton milyan buu ahaa masaaraduna shan milyan bay ahay qarnigii koob iyo labaatanaad ingiriisku waa imisa macadadkiisan madow iyo waxaan kaloo dhan marka lagu daro waa dee lixdan milyan masarna waa imisa waa boqol milyan masar shan milyan bay ka timo boqol bay maraysaa ingiriiskuna halkiisii unbuu joogaa faransiiska iyo jermany dagaalkii labaadee dunida sida ay kaga baxeen bay weli yihiin isbedel badani kuma dhicin macnaheedu waxa weeyaan yurub ama ninka cad oo dhan marka la isku daro qoys labadii qofe bedeli lahaa dhalaa ma jiro marka la isku wada daro ummadii inay jirta waxaa loo baahan yahay two point one rate of growthku inuu gaadho boqolka qoys that means laba boqoloo boqol raga iyo boqol dumaroo isqaba boqolka qoys ee kasta inay dhalaan laba boqol iyo toban qof si ummaddaa jiritaankeedu uu sii socdo ma jiro waddan dhalaa waddannada yurub ugu badani one point eight bay marayaan qaarna one point two five bay marayaan talyaaniga waxay leeyihin saddex jiil kadib wuu baaba'ayaaba that means lixdan jirka maanta jooga markuu dhinto ee madho da'daas da'da ka dambaysa intuu talyaanigu ahaan jiray uluin ku dhadhow baabaa lumaysa da'da ku xigta uluin ku dhadhowbaa ma lumaysa ma malaynaysa magaalooyin dunida ka mid a ah, oo westranka iyo dhaqankoodii ciddii qaadatay maalan jabana magaalo dhan oo laleeyahay sanad qofba kuma dhalan qof dhinta mooyaane say kula tag intay sii jiraysa qurhunkoodan marka lagu darana kanadiyanka waxay dood bay qaar furayeen ay doodayaan Eh, qowmuluudka laga doodayo markaasu mid iyaga ka mida doodayo wuxuu leeyahay war hadda raggana ragga u guurisaan dumarkana dumarka u guurisaan garantaybe lixdan sano kadib cidda kanada degaysa ii sheega buu leeyahy ilaa nina nin wax ka dhali maayo naagna naag wax ka dhali mayse intiina nina lixdan jirkaa ku maranaysaan buu leeya kadib yaa waddanka degaya buu leeya ugu tala gashay dadmin iyana tiray sii yaraanaya muslimiintuna waxaa la leeyahay tiray soo badanaya bale waxaa la leeyahay muslimiintu tirada soo badanaysa waa dhiig shabaabah waa dhallinyaro waa da'yar umamku markay dhallinyaradu soo badato macnaheedu waxa weeyaan waa ummad koraysa ummadina way sii gaboobaysaa thats wy maanta yurub ay u qaadanaysa qaxoontiga caafimaad baa loo qaataa waad u malaynaysa laakiin shacabki iyo siyaasiyiintu waxay isla fahmi la'yiin shacabkuna wuxuu arkaya dhaqankiiyo isbedelaya nin madow iyo nin diin kala haystiya wax kaloo soo badanaya siyaasiyiintuna waxay u dhaqaalihii oo istaagayay warshadihiiyo wixii oo cid ka shaqaysa aan lahaynin dabeetana maankiibaa isla keenila qolena waxay leeyihin xoog baynu u baahanay si dhaqaalaheenna iyo dunida aynu u saydarayn karno aynuu jirro qolena waxay leedahay culjarkiibaa baaba'ayo dee dad kaley noqonayaane innagii noqon mayno marka labadan sidii loo waafajin lahaa ayaa siyaasiyiinta iyaa isku haystaan maxay iyo shacabku isku haystaan laakiin muran kama taagna jermany islaanta haysata hadlaysa waxay leedahay sanad kasta nus milyan dadaanu u baahanna inaanu qaadano nus milyan bini aadam aan jarma lahayn ayay rabtaa inay sanad kasta qaadato idan anumuwu dimuqraafi wuxuu sheegayaa dee anin yar baa idiin sheegay soomaalidu maxay isku gumaysan jirta inan gumeed iyo laandheere soo maaha inan gumeedku waa ninun laga ilmaadeerbatay unbu ahaay ama gun kalu ahay la aabbayna wada dhalay meel baynu ka wadanay ma isku reerun baynu ahay ee un markaynu kala iro tiro badannay un baa nina yidhi laandheeraan ahay oo waan kaa ilmaadeerbadna waan ku qasbi karaya oo waan kaa xoog iyo xoolaba badnaanaya nina la yidhi waa lagaa tiro iyo xoogaba badiyo sa aadanuhu waa sidii aadanuhu tiradu iyo tayadu way wada socdaan inta badan inta badan way wada socdaan mubashirka afraad aan arkayna ee mustaqbalka sheegaya sidan uu madooya inaan uu madoobaan doonin waxaa ka mid ah islaamku iyadoo laga xog batay muslimiinta oo la gumaystay oo laga cilmi batay oo laga dowlada batay oo laga siyaasad batay oo laga hub batay ayaa haddana wuxuu yahay diinta ugu faafis badan maanta dunida ka jirta waa asrac bay yidhaahdaan addiina e intishaara mabda la rumeeyo dunida waa mabda ugu faafis badan asalku wuxuu ahaa haddii lagaa xoog bato in mabda'aaguna uu noqdo mabda laga xoog batay inuu sii yaraado isno sii shiiqo laakiin waa cagsiga muslimiinta iyadoo laga xoog batay ayaa mabda'oodii haddana sii faafaya taasina maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa mustaqbal inuu dadkani leeyahay oo waxaa la mida ah xataa dalalka muslimiinta shalay dadkii tukan jiray maanta dadka tukadaa ka badan socanka maaha dadkii islaamka dhaqankiisa haystay ee hadda ku adag baa waxay ka badan yihiin intii shalayta joogtay aqoonta sharciga islaamiga ee maanta joogtaa waxay ka badnaanaysaa tii shalayta joogtay waxaa muuqata in islaamku uu ku jiro maxay kobac marka bini aadamka la qiimaynaya laba laba miqyaas ama laba baromitir baa wax lagu eega quality and quantity alcam walkayf waxaasi tiri ahaan intuu batay tayi ahaanse intuu bataa lagu qiimeeya saxaynkaa maaha waxaan leenahay muslimku tiri ahaan intuu batay wuu socdaa waa badanaya tayi ahaan oo ah diinta intuu u soo noqonayo maala waxay idhaahdaan buugga dunida ugu daabacaadda badan laba yidhahdaan waa anaajiilka waa bibalkaa dunida madbacadu waxay daabacaan ugu badan laakiin buugga ugu akhriska badan laba yidhahaan waa qur-aanka midna wuu u daabaco badan yahay midna waa maxay wuu akhris badan yahay soomaaliya dee ka qiyaasba nin soomaaliyeed oo aan hadda weli nolol ku ogaa oo culimmadii hore ah ayaa wuxuu yidhi markii aan eh, fiqiga bartay iyo manhaajiya inaha kan aan arkay taariku salaadka iyo halka lagala baxay ayaan sidhi buu yidhi war ilaahay baa kule gabar tukata guurso wadaadadeenniina dee fiqigoodii wuxuu siiyey wadaadada bar ka mida ah, idinku inayda soo gaadhin baa laga yaabaaye inay rumaysnaayeen gabdhaha soomaaliyeed inaanay salaaddu ka asaxaynin soo saamaayda soo gaadhin waayo qodobkani waxay rumaysnaayeen jidhka qayb xagga sare ahayd inay xagga hoose noqotay markaa inaanay daahirsanaynin saa daraaddeed culammada badh baa waxay fatwoon jireen inay salaaddu ka asaxaynin walidaalika hablaha soomaaliyeed may tukan jirin waayo waxaa la rumaysnaa in salaaduba ka asaxaynin wadaadkani wuxuu leeyahay waxaan anigu qaatay oo aan sidhi war waad aragtaa manhaajkii iyo kutubtii fiqigana taariku salaad waxaa laga sheegaye inan tukata guurso gobollada waqooyi buu ka tegey siduu inan tukatay u raadinaya baar dheeru ka helay ka warram in carrigaa dhan laga waayo gabarh saasaxow nin wadaadi guursado maanta gabarh soomaaliyeed intay tukataa yacnii waxaad garanaysaa diintu intay faaftay marka intee gabarh soomaaliyeed xijaab xidhan intee nin soomaaliyeed tukada intee maanta markaad meel isugu timaadda dadka inta tukanaysiiyo intaan tukanaynaya ma badan inta salaadda u soo baxa macnaheedu waxa weeyaan islaamku renaissance buu ku jiraa wuu socdaa wuu dadku dhibtan baa u muuqata iyo saa laynoo tumee laynooga xoog batay laakiin waxaan leenahay waxaa ku jira renaissance waa fuf baa jira ah in islaamku uu soo noolaanayo idan haddaynu quality iyo quantity labadaba ku qiimayno islaamnimadu way soo socotaa qodobka toddobaad aan tilmaami karno waxa weeyaan ama sideedaadaan idhaahdo oo waddanka muslimiintu ay degan yihiin all resources waxalaaliya wixii kayd ee ee sheegaya aadanuhu u baahanya mustaqbalkiisa bay haystaan yani dunida muslimku degan yahay enerjiga ugu badanee dunida ku jira hadday shidaaltay hadday gaastay iyo wax la mida ah hadday ta waxay haystaan cadceedda ugu badanee dunida dadka haysta weeyaan dhulkoodu waa dhulka aan labiyo tobanka biloodba waxbaa laga beeri karaa yurub saddex bilood bay inugu gumaysataa saddex bilood bay wax beeraan saddexdaa waxa usoo go-a inugu quudiyaan inana laba-iyo toban biloodba wax la beeri karaa gaajana wayna haysaa waa dad maanka isticmaalay iyo dad caqligoodu fasax ku maqan yahay keeni fasax baynuu diray innagu weli muruqaynu tijaabinaynaa inaynu kala xoog badno istilaamo baynu tijaabinaynaa laakiin caqligu fasax buu ku jiraa iyaguse markay caqliga isticmaaleen iyagoo aan sharciba ogeyn caqligoo qura markay isticmaaleen waxay keensadeen inay waxay cunaanna haystaan dunida kalena inay quudin karaan ama wax ka iibin karaan waxaynu leenahay all resources caalamka islaamigu dhulku degan yahay waa almiyaah daafica maanta raashi oo dhamme waxay la'dahay deked biyo kulula deked maraakiibtu ay sanadkao dhan ku xidhan karto raashiya ma leh raashiya waxay bad leedoo dhamme waa baraf ka fadhiista saa daraaddeed weli waa duulimaanu raadinayo reer galbeedna weli waxay ka ilaalinayaan miyaahi daafi inay soo gaadho biyaa qulul waddan aan lahayn dekadina maanta dunida ma soconayo muslimiintuna kanaliska dunida laga maamulo iyo dhulka istraatiijiga oo dhan bay fadhiyaan dhulkooda waxa weeyaan waa santarka dunida adduunka isku xidha bariya galbeedba kanaaladoodan yaryar baddeennan yaraa cas maraakiibta dunida ugu badanee bad martaa marta wax ka mid ah yacnii dhul istraatiiji ay degan yihin resourceski istraatiijiga ee dunida ay ku dagaalamaysaa baa iyaga kooda dhulkooda yaalla dhulkan yar ay inagu ku gaajaysanay baa dunidu isku haysataa maanta resourceska ku jira waxaynu leenahay dhallinta ugu badan ee kacaamaysa baa caalamulislaami degan dadka ugu badan ee shabaab ee kacaamaya ayaa caalamulislaami degan idan waxaynu leenahay mustaqbal ummadda muslimiintii way leedahay ka sideedaad ama sagaalaadan tilmaamaya waxa weeyaan tacriyat aljaahiliya waxa fadeexadoobay mabaadi'dii dunidu ay haysatay dhan baa qaawisantay waagii hore shuuciyad baa dunidu ku baaqaysay way duntay waa laga qancay mar dambe reer galbeed bayna yidhi liberalism iyo xorriyad iyo cadaalad iyo kala dambayn bay ku dhawaaqeen reer galbeedna waxoodii oo dhan muddo yar bay ku fashileen cadaaladdoodii guwantanooma iyo maxay abuqurayb baa fashiliyey iyo xuquuqulbini aadamkoodii dhaqaalahoodii waa kana wuu sii dumaya nudamkoodii siyaasiga waa kan qawqaa'iga noqday hadda loo taagla'yahay awal yaroo iliitaa gacanta ku haysay laakiin hadda gilgilan badan baa ku socda waxaan leenahay wixii wax la moodayey way qaawisantay cidda qaawise ugu badanina waaba yaga khubaradooda maanta quus ka taagan systemskay haystaan ma aha mustafe iyo wadaad jooga caalamuslaam maaha waa aqoon-yahankooda u arka ariiq masduuda waar jidhkii oodanaya xaggee loo baxaya iyagaa taagan markaasay maanta leeyihiin dhaqaalii u awdme islamic financing iyo islamic bankinku isagaa recessionistkii ka nabadgalaye ma qaadan karna maanta laleeyahy bangiyadii waawaynaaye dunida waxay leeyihiin islamic window ha la furo daaqad islaamiya daaqada islaamiga maxaa loo furaya ma islaamka lagu loogu hiilinaya maye waa in dhaqaalaha dunida bal isbeddel la samayn karo waxaan leenahay wixii aadanuhu hiigsanayeenna quus baa laga jooga iyada lafteedu haddaad meel kale u hanqaltaagayso waa dee muddaad sii jeedaysa laakiin haddaad soo hungowdo dee waxaad odhanaysaa war wax kale baarbaadho tan waa lagu hungoobaye waxaan leenahay caalamka reer galbeed iflaasgaasu ku jira iflaas akhlaaqiya ah, dhaqankaa caydhoobay idmaanka iyo musaxaadka caqliga iyo waxaan baa batay haddaba dhibtan dhacaysee muslimka haysta waxaan u arkaa inuu yahay maxay dhibtii lagu kala miirmayey meeshii dadka loo baahnaa uu ka soo baxayey dee hadiyad quroo laysa siiyo maaha in dunida aad hogaamiso muslimiintu dunida markay hogaaminayaan hadiyad qura ma ahayne mabaadi bay ahayd iyo dad waxaa rumaysanoo sita nebi ibraahim baa ilaahay imtixaama imtixaanaad baa la geliyey nebi ibraahim ilaahay muxuu weydiistay wajcalnii lilmuttaqiina imaaman buu ilaahay weydiistay dabeetana waa la itixaama waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahuna ibrahim اladii wafa waa la itixaamo imtixaanaad tiro badan buu qur-aanku ka warramaya nebi ibraahim la geliyey laakiin ilaahay wuxuu inooga markhaati kacay ibraahim imtixaankii inuu ku guulaystay markuu ku guulaystay ilaahay muxuu ka dhigay nebi ibraahim imaam inuu dadka u noqdo laakiin nebi ibraahim aabbanimaa qaadayo wuxuu yidhi ilaahu duriyadayda wa min duriyatii buu yidhi maxaa loogu jawaabay laa yanaalu cahdii aalimiin baa ilaahay yidhi aniga ballankaygu ma gaadha baa ilaahay yidhi aalimiinta yacni intaynu dulmi samayno fadhino oo isdilno oo isboobno oo ismaagno oo nafta isu keenno dee nasrigu sidaa kuma yimaado nasrigan aan ka warramaya iyo waxaan aan sheegayaa sidan kuma yimaado ee wuxuu ku yimaaddaa inaynu isbeddel nololeed inana samayno intaynu fadhfadhino odhan mayno mubashiraadku qur-aankay ku yaalleen iyo sunnaday ku yaalleen odhan mayno nebi moxamed iyo saxaabadiisii markay jabeen ay yidhaahdeen miyaanan muslimiin ahayn maxaa loogu jawaabay qul huwa min cindi anfusikum anna haadaa bay yidhahdeen ilaahay muxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum maxaynu u baahannahay warka aan soo koobo waxaan leeyahay in kastoo maanta dunidu madow ay ku jirto aadna dhib ay uga muuqato laakiin dadka aqoon-yahankaa muslimkaa bidhaan baa u baxaysa tilmaamaysa meeshii looga bixi lahaa waxaan leenahay mubashiraadkii oo dhan ama waxyaabaha sheegaya inaynu noloshan gaadhi karnaana waa tiro badan yihin laakiin waxaynu u baahanay saddex xaloo qura inaynu si fiican isula garanno kow hadafku inuu caddaado meeshaynuu soconna inay caddahi oo xagga rabbi inaynuu kacno waxyiga ilaahay soo dejiye ugu talagalay inuu inugu saxo inaynu raacno si aynu isugu saxno wuduuxi اlhadaf wa turuqi اlmuusilati ilayh goolka iyo yoolka iyo meesha aan ku soconnaa waddadu inaanay lumin haddii jidkoo xaggaa kaa xiga aad waddo xaggaasiya qaadda ka warran waa qaldantay dee haddaanad ku dhaqminna ka waran suuradda qur-aanka akhris badan le waa faatixa soo maaha faatixada su-aasha ugu ilaahay yidhi weydiista waa maxay ihdina siraat almustaqiimnu dee weeyaan soo maalin kasta ilaahay toddobiyo jeer ishortaag baa lagu yidhi waxaad weydiisataa maxay ilow toobiyahana saar asiraat fi luqa waxaa la yidhaahdaa xagaafka jidka ballaaran jidku hadduu yar yahay walow uu toobiyey waxaa laga yaaba in dadkaba uu qaadi waayo ama laga kala lumo laakiin hadduu xagaaf noqdo waa maxay waa meel dadkao dhan qaadaysa isla markaa waxa la yidhi waa straight waa mustaqiim waa toosanyi waa meel markiiba aad ku gaarhi karto your goals hadafkaaga aad markiiba ku gaarhi karto yoolkaaga iyo meeshaad u socota aad gaarhi karto ilaahay waxaa weydiisataan baa la yidhi asiraat almustaqiim siraadkana waa la sheego waxaa la yidhi maxay siraat aladiina anacamta calayhim waa jidkii ay mareen kuwii ilaahay u nimceeyey nebiyadii iyo rusushii iyo shuhadadii iyo saalixiintii iyo dadkii fiicnaa jidkay mareen laba jidna ilaahay weydiista inaanu idin marin baa layidhi labada jid iyana astaan yaroo kooban bay leeyihin waa maxay qolo aan mabda'aba heline cidla carartay oo ay madax ka yihiin nasaaradu waayo nasaaradu asluddiin bay ka lumeen asluddiin waa maxay khaaliq iyo makhluuqu inay kala soocan yihin waa asluddiin ilaahayna inuu soo waxyoodo addoon addoommihiisa ka mida oo rasuul la ydhahdo dadka waxu sheegaa diimihii xagga alle ka yimi oo dhamacaynkaasay ahaayeen min nuux luut ismaaciil waxa nebi ilaahay soo diro o dham saasay ku wadeen mar qudha yidhaahdeen maya maya maya maya ilaahay baaba soo degay oo isagoo bini aadama soo baxay waa aslu diin bay ka lumeen iyagu waddo qaldan bay carareen ilaahay waladaaliin buu kuwaa yidhi waddadooda hamarina qolana hayr اlmaqduubi calayhim baa la yidhi hayr اlmaqduubkuna yaa u calaamada yahuud maxay calaamad ugu noqdeen ilahay wuxuu hi yacrifuuna nebiga waxay u garanayaan baa la yidhi kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ilahay waxay nebiga u garanayaan siday ilmi qofna miyaa ilmihiisu ka qaldamaa haddana iyagoo garanayay ogaanu dhinac mareenoo diideen taa macnaheedu waa maxay yana dariiqa xaqaana intaad garato inaad haddana dhabarka ujeedsanayana waa waddo kaloo lug qur-aanka waa garanaynaa ilaahay baa soo rogay laakiin marka lagu idhahdo qur-aanka raac qur-aanku dhaqaaluu sheegaya siyaasad buu sheegaya dhaqan buu sheegaya akhlaaq buu sheegaya caqid maya bal horta kitaabka inoo hayo odayadii ha loo yeedho oo ma ilaahay baad odayada ka door biday afar odayo halka fadhiya maya ee qolada reer miyiga saasay leeyihin bal gudda ha loo saariyo xeer beegta iyo odayo oo ilaahay ma odayadaa kaala weynaado kaala aqoon badan ma yagaa danta dadka ka yaqaano qolada tidhi aqoon-yahan baa waxay leeyahay khubaraha loo saaro war ma afartan gaala gaalada xaggooda ka yimi baa kaala batay ilaahay subxaana wa tacaala yacni waa mabda'iyo aad arkayso marna waxaad leedahay waa ilaahay kitaabkiisii sidii yahuudeedna dhabarkaad u jeedinaysaa iyana socon mayso idan hadafku inuu caddaado ariiqa loo marayaana u cad yahay kaasi waa marka koowaad midda labaadna waa alqiyaada araashida in la helo hoggaan toosan hoggaanku goormu raashid iyo nebi maxamed ilaahay muxuu ku sifeeyey laba sifaa la yidhi midna ma leh maa dalla saaxibukum wamaa qawa baa ilaahay ma lumin oo jid qidla cidla'a marka horeba ma hayo qofku isagoo daacada ah hadduu jidka ka lumo dee wuxuu kugu sii wadayaa an wadda aan waddadii ahayn wamaa qawaa baa ilaahay yidhi riwaayadana waxaa la idhaha qofkoo xaqa garanayo maxay ogaan u dhinac mara nebi moxamed labadaa midna maa waxaan u baahan nahay qiyaado aan labadaa midna ahayn salى اllahuma عalى muxamadi wعalى alih وصaxbih وslm والxamdu lilahi rabb اlcaalamiin